waxa uu sheekhu yidhi wacala lmutafafa canha zawjuha tii ninkeedu ka dhintay walmabtuuta iyo tii guurkeeda nikaxeedii bimacnaa la jaray oo furay ninkii uu dhameeyey waxaa guudkooda haday mulaasamatu lbeyt gurigii lagu furay iyo kii lagaga dhintay inay laasimaan oo ay ku jiraan intay ka cadadbaxayaan ayaa lagu leeyahay ilaa lixaajatin dan mooyaane macnaha waa inay guriga ama lagaga dhintay ama gabadha lagu furay ee loogu dhammeeyey waa inay ku cadad baxaan oo gabadhii ciddo tirsanaysay ka bixi mayso kii kale asaydii gurigaas ayay ku qaadaysaa ilaahay ayaa yidhi iyaguna markaa markaa dumarka furtaan ha ka saarina guryihii ay ku jireen iyaguna yay ka bixin idinkuna ha ka saarina iyaguna yay ka bixin markaa inta badan lagama saaree ayagaaba dee dejistay soomaali ahaan qaacide iska dajiso leeya naag la furay fadhi uma yaallo iyaga markaba ka cararaya ama ninkay sii doonaysaa ma isku dhejinaysaa bay odhanayaan haddii ay guriga sii fadhido warna taa sharcigaa ah ilaahay leeyahy dinaha ka saarina ayaguna iyo ka bixin taa kalena guriga inay lagaga dhintay inay ku ciddo tirsato ayaa la doonayaa ilaa lixaajateen dan ayuunbay uga bixi karaan masalan hadday dee soo adeeganayso oo ay masalan adeeg ay u baxayso waa ka bixi kartaa gurigii haddii masala nafdeeda iyo maalkeeda iyo ay dhibaato uga baqato waa ka bixi kartaa faslun fi istibraa waa istibraana kana waa hubsashadii xagga addoommada macnaha addoonta loo kaadinayay muddo si loo ogaada barraximkeedu inuu beri yahay ama addoonsi daraaddeed waman istaxdaa ka soo darista bimacnaa xadaa lahu kuu soo dariyo milka ama addoon milkigeed qofka soo darisiiye ee addoon soo milkiya xaruma calayhi waxaa ka xaaraana alistimtaacu bihaa inuu ku raaxaysto xataa yastabri'aha ilaa uu hubsado in kaanad min dawaatil xayda hadday tahay dumarka caadada hela bixaydati hal caado ayuu ku hubsanaya wain kaanad min dawaati shuhuri hadday tahay kuwa bilahana bishahrin bil ayuu ku hubsan wain kaana min dawaati alxamli hadday tahay kuwa uur kalena bilwadci uurkaa ka dhalidiisa ayuu ku hubsanaya macnaa wuxuu leeyahay sheekhu qofka uu u soo addoon milkigeed ee adoon soo milkiya ama ha loo hibeeyo ha la siiyo ama ha soo qabsado ama ha soo iibsado waxaa ka xaaraanaya inuu ku istimtaaco uu ku raaxayso ilaa inta uu ka hubsanayo waxaa yihi rasuulku sala allahu alay waslam awdaas dagaalkaa lohan jiray kuwii laga soo qabsaday wuxu uhi laa tuudaw xaamilun xataa tadac walaa kayru daati xamlin xataa taxiida xayda gabadhoo uur lahoo kuwaa la soo qabsaday ka mida loo tegi maayo inta ay ka dhalayso mid aan uur lahayna intaa hal caado ka helayso iyana loo tegi maayo buuli marka waxaana dee loo diidayaa in loo tago dee inaan miyihiisii biyihiisi biyaha kale isku qaldamin ayaa la doonaya oo ay u kala soocmaan man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falaa yasqi maahu walada hayrihi qofka ilaahay iyo maalinta yom alaakhirka rumaynaya biyihiisa yuu ku waraabinin ilma cid kale leeyahay ayaa rasuulku yidhi markaa xataa yasabri ilaa inta ka hubsanayo muxuu haddaba ku hubsanayaa haddii dumarkii caadada heli jiray ay tahay bixayda hal caado ah markay hesho ayaa istibrihii iyo hubsigii u dhammaaday wain kaana min dawaati shuhuuri hadday tahay kuwii bilahanaa oo kuwa bilowna waxay dee ama tii yarayd indaadii xaydka gaadhin ama tii dhaaftay bishahrin hal bil ayuun baa lagu hubsanayaa wain kaana min dawaati lxamli hadday kuwa uur kala tahayna wadci uurka ka dhalidiisa waidaa maata markuu dhinto sayidu ummilwaladi islaantii uu ilmaha ka dhalay sayidkeedii markuu dhinto istabara'at nafsaha nafteeda iyada ayaa hubinaysa kalaamati sidii addoonta oo kale waxau sheekhu leeyahay hadduu dhinto ama uu xoreeyaba umuwalada umuwalada umuwalado waxa la yidhaha addoonta uu ninkuu ilmaha ka dhashaday ayaa umuwalada la yidhahdaa addoonta umuwaladada waxaana la yidhaha markuu dhintay xorowdaa marka uu sayidkaa umuwaladadu dhinto istabra'at nafsaha nafteeda ayay hubsanaysaa kalaamati sidii addoonta oo kale ayay nafteeda u hubsanaysaa hadday u reedan intay ka dhalayso haddii ay waxay geeli jireen hal caado ka helayso ama hal bil ayay iyaduna is hubsanaysa is eegeysaa faslun fi ridaaci halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa nuugmadii waxaa nuugmada la yidhaha waxaynu soo hadla ka soo hadlaynay amaynu soo tilmaanay in xagga nuugmadu ay xugun leedahay oo masalan islaantii qofkaa naaska jaqsisay inay ka xaaraan noqonayso ciddii ay naaska wada jaqeen inay walaalo noqonayaan oo yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min anasab rasuulku wuxuuhi waxaa ku xaaraan noqonaya nuugmada xaggeeda waxa nasabka ku xaaraan noqdaa marka haddaba bal nuugmadaas naaska la nuuga ee xaaraantinimayntaa keenaysa ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya wuxuu idhi waidaa ardacad markay nuujiso almar'atu haweenaydii bilabanihaa caanaheeda waladan sagiira waladan markay nuujiso saare rabiicu kaa nuugay wuxuu noqonaya waladaha ilmaheedii bishardayn laba shardi ayuu ku noqonayaa axadu an yakuuna low duuna sanatayn waa in uu ka sokeeyo ilmahaasi laba sano oo aanu gaadhin athaani an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan nuugmo mutafariqaatin oo kala tagsan waxau sheekhu leeyahay markay haweenaydii nuujiso caanaheedii ilme markay nuujiso saaro radiicu ilmaha la nuujiyey wuxuu noqonayaa waladahaa ilmaheedii ilmaheedii ay dhashay oo kale ayuu noqonayaa oo wixii inankeedaas markaas u lahaa ayuu yeelanayaa waummahaatukum alaatii ardacnakum waakhawaatukum min alradaaca ilaahay baa yidhi hooyooyinkiina idin nuujiyey walaalihiina xagga nuugmadaa ku walaalowdeen baa laydinka xaaraam yeelay marka hooyay noqonaysaa isna ilmaheedii buu noqon bishardayni laakiin laba shardi ilaa saddex shardi weeyaane mid buu sheeku ka tegaya ayuu ku noqonayaa kow an yakuuna lahu duuna sanatayn ilmaha hortu naaskeeda ay jaksisay ilmaheeda noqonaya waa inaanu laba sano gaadhin laba sana uu ka yaryahay maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi xadiis culamada qaarkoodna ay ku tilmaameen mawquuf inuu yahay laa ridaaca ilaa maa kaana fii xawleyn nuugmo wax sugaysaa ma jirto ilaa waa tii markaa laba sana iyo wax ka hooseeya ahaatay waxaa kaloo rasuulku xadiidku yidhi laa yaxrumu min alridaaci la yuxrim min aridaa yacni xagga nuugmada ma xaaraantineeyo ilaa maa fataqa alacmaaa amcaa'a wa kaana qabla alfitaan wixii dee markaa xiidmaha kala fujiyey ee intii aan laga gurininna intii aan naaska laga gurinin masa laba sane aan u gaadhin ka horeeya ayuunbaa wax sugaya ka labaadna waxa weeyaan turdicu khamsa radacaatin mutafariqaatin waa inay nuujisaa shan nuugmo oo kala tagsan caaisha waxay tidhi xadiid ay saxiixa rasuulka qur-aankii lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna aayad qur'aan ayay ahayd dabeetana waxaa lagu nasakhay bikhamsi macluumaatin rasuulka ilaahay baa la ofsaday ayagoo qur-aanka laga akhriyo macnaha xukunkoodii la akhriyo oo markii hore waxaa lagu nasakhay khamsadaas oo khamsadaasay kusii taallay dabeetna khamsadiina lafdigoodii iyadana waa la nasakhay laakiin xukunkiisii ayaa sii joogay kaa shantaa nuugma ee kala tagsan ayaa iyaguna u xaaraantinimaynaya ka saddexaadna waxa weye wasuulul labani ilalmacidda hadduu afka iyo meelaha nucaanaa ku qabqabtu tufa maahae caanihina weynay caloosha u dhacaanay gaadhaan wayasiiru haddaba wuxuu noqonayaa zawjuha islaanta ninkeedii ninkeedaa irmaaneeyey wuxuu noqonayaa aban lahu ilmaha aabba ayuu noqonayaa ilmaha aabbuu noqonayaa wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala almurdaci kaa la nuujiyey ataswiiju ilayhaa taa nuujisay inuu guursadaa waa ka xaaraan wa ilaa kulli man naasabahaa iyo cid kasta oo usoo wa ilaa kulli man naasabahaa iyo cid kasta oo usoo nisbo sheegata ayada waxa uu leeyahay sheekhu kaa murdacee la nuujiyey waxaa ka xaaraana ataswiiju ilayhaa gabadhaa inuu guursado nuujisay waayo hooyadii ayay noqotay wamahadkum allatii wa ilaa kulli man intasma naasaba iyo cid kastoo iyada usoo nisbo sheegato asaliyadeedi iyo farciyadeediia kuway sii dhashee iyadu iyo kuwii dhalay iyaguna xaaraan bay ka noqonayaan wayaxrumu calayha waxaa ka xaaraana ataswiiju ayadiina inay guursato ilalmurdaci ka ay nuujisay iyo wawaladihi ilmihiisii isagu sii dhalay duuna man mid maya kaana aday fii darajati ay isku derajo yihiin aw aclaa tabaqatan minhu ama ka sareeya waxau sheekhu leeyahi islaanta naaska wax jaqsisay waxaa ka xaaraana ataswiiju ah, ila almurdaci ka ay nuujisay inay guursato dee waa ilmaheedii waxaa kaloo ka xaaraana ah, inay guursato wa ilmihiisii isagu sii dhalay de waayo ilmaheeduan ayna jaqsisay kuusii dhalna waa ilmaheedii un duuna man kaana fii darajati laakiin cidday isku derajada ahaayeen sida masalan walaalkii oo kale iyada way guursan kartaa aw aclaa dabaqatan minhu ama dabaqad ka sarreeya sida aabbayaashii iyo awowyadii iyo way guursan kartaa laakiin kaa ay nuujisay iyo ciddii isaga usoo soo nasab sheegatay ka hoosaysa ayaanay guursan karaynin faslun fi nafaqati halkana sheekh wuxuu inooga hadlayaa nafaqadii waxau sheekhu markaa yidhi nafaqatu lwaalidayni waalmawluudiina ama nafaqatu lcamuudeynna qaarkood baa yidhaahdaa nuska qaarkood baa ka cabira saas ma wanafaqat lcamudayni wanafaqatu lcamudayni labada tiir nafaqadoodu oo minal ahli ehelka xaggiisa ka ahaaday waajibatun mid waajiba weeye lilwaalidiina waalmawluudiina kuwa wax dhalay iyo kuwa la dhalay ayay u waajibtay labada tiir waxa weeye waa kuwa wax dhalay iyo kuwa la dhalay kuwa nafaqadoodu inay kuwii wax dhalay kuway dhaleen nafaqeeyaan kuwii la dhalay kuwii dhalay inay nafaqeeyaan waajibatun mid waajibkua weeye maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi diinaarka aad ku bixisay ilaahay jidkiisa iyo diinaarka aad qoor ku xorayso iyo diinaarka aad miskiin ku sadaqaysto iyo diinaarka aad ehelkaaga ku sadaqadaysato waxa ugu ajri weyn diinaarka aad ehelkaaga ku nafaqayso ayaa ugu ajri weyn waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yihi ibda binafsik naftaada ku bilow wuli fatasdaq calayha ku sadaqadayso fa fadala shayan falyalik haddii wax ka soo dheeraadana ehelkaaga ayaa leh ehelkaaga haddii wax ka soo dheeraadana cidda qaraabadaada ah ayaa dabeedna kusoo xigaysaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi runtii dhaqanka islaamkuna waa mid ilaahay inawaafajiyeyoo dee waalidku inuu ilmihiisa uu ku tabaco oo uu nafaqeeyo oo uu waxbaro inta ay yaryar yihiin marka isagii uu gaboobay ayaga ay xogaystaanna inay ayagii dib wuxu taraan oo waalidkood sidii uu usoo nafaqaynaya u nafaqeeyaan waata islaamku ina faraya ilaahay inaga inayna waafajiye yacni soomaali dhaqankeeda ay la iiri laadahay ama la ciiri laadahay meel kasta iyo dhibaato ka soo dhacday waxaynu soo ognay gaaladu way yar wadwadayaanuun oo dabeetana markay labiiyo saddex dhalaan ee yar uu dana iskuul geeyaanubay dabeedna iska goosanayaayo markay gaboobaan oday iyo islaantiiba unbaa lagu tuuraya dadka waaweyn lagu ilaaliyo shaqaba iskumala dabe sidaa daraaddeed baa aanay caruurta badan iyo guurka iyo waxa aanay uba jeclaynba ay tumashada iyo waxaa ka jecel yihiin maxaa waxa kule intan horena hawlun buu ila gelayaa iyo waxbarid iyo hawl dee markuu weynaadana wuu iga dhaqaaqayaa oo shaqaba isku yeelan mayna maxaaban isuguba hawliba fa ama alwaaliduuna haddaba kuwa wax dhalay fatajibu nafaqatum nafaqadoodu way waajibaysaa bishardayni laba shardi ayay ku waajibtaa alfaqru wazamaana wax la-aan iyo laxaadli aw ilfaqru iyo waljunuun ama faqri iyo waalli waxau sheekhu leeyahay nafaqada waalidku way waajibtaa oo dadkay dhaleen bay ku waajibtaa wa saaxiibhumaa fi dunya macruufa ilaahay wuxuu labadaada waalid adduunyada si wanaagsan ugula saaxiiba ugula dhaqan wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa insaanka waxaan u dardaaranay waalidkii inuu u samafalo laakiin waa laba shardi labadaa shardi waxa weye alfaqru waazamaana waa inay jiraan mid umid ka mida waa in la helaa faqri waa inaan waxba haysanin isla markaa dee ay wax dhibaatana haysataayoo masala aan waxba qabsan karaynin masala dee kii xanuunka markaa aan la shaqaysan karaynin masalan laxaad kale a faqirna aan waxbana haysan laxaad kale aana ama kii faqiirka ahaa waxba haysan waa laana haddii laakiin uu xoola haysto walow haba laxaad laada ama ha waalaadee dee nafaqo markaa kugu waajibi mayso dee kiisunbaa laga nafaqaynaya xataa waxay leeyihiin haddii uu shaqaha karayo haddii aanu shaqaysanaynin waalidkii waa la nafaqaynaya ee lagu kelifi maayo isagoo ilmihiisii wax haysta oo nafaqayn karaya waalidkii yacni caaqnimay noqonaysaa inuu yidhahdo isdabir suuqaaga gal oo dhinacaaga adiguna odhan isagoo wax haysta inuu nafaqeeya ayaa wanaagsan si wanaagsan inuu ula dhaqmo ayaa la faray wasaaxiibhumaa fi dunya macruufa dee macruufkiina waxaa ka mid a inuu wax siiyo kama mid aha macruufka inuu yidhaahdo shaqayso isagoo da'diisii ay weyn tahay laakiin waalidka waa bannaanta ilmihiisii xooga hadduu yidhaahdo bal anigu intaasaan ku soo leekaysiiyey dee isteber hadduu yidhaahdo isteber oo magaaladaada gal hadduu yidhaahdo isaga markaa wax dhibaatay kuma jiraan waxaana rasuulku sal lla sl in adiiba maa yakulu rajulu min kasbi wuxuu ninku cuno waxa ugu wanaagsan kasabkiisi wawaladu min kasbi dee waladkiisuna kasabkiisii ayuu ka mid yahay markaa nafaqadaasi dee wixii la cunayey iyo wixii aradbeelkii iyo meeshuu geli lahaa iyo haddii xanuun iyo lacagtii dawada iyo waxa la yaaliyo waxaasoo qarshiyaadkii u baahnaay oo dhan ayay noqonaysaa xataa islaan hadduu isaga baahan yahay dee waa tinu xagga hore kusoo marray wa ama almawluuduuna kuwa la dhalay ayaga fatajibu nafaqatuhum bialaai sharaa'ida saddex shardi ayay nafaqadooda ku waajibtaan saddex shardi ayay nafaqadooda ku waajibtaan alfaqru waasiqar inaanu waxba haysanin yar yahayna aw alfaqru wazamaana inuu faqiir yahay isla markaa la xaadlaayahayna aw alfaqru waaljunuun inuu faqiirna yahay waalan yahayna saddexdaa hadii mid ka mida la helana asalkiisii waalidkiisi ayay nafaqadiisu saaran tahay maxaa yeelay hinda bintu cutma abi sufyaan islaantiisii baa rasuulka u duxay yaa rasuulallah inna abaa sufyaan rajulun shaxiix ninkaasi waa nin bakhayla bay tihi laa yucdiinii min anafaqati maa yakfiinii wawaladii isiin maayo aniga iyo ilmahayga wax nagu ma nama siiyo ilaa ma akhadtu minhu siran wahuwa laa yaclam wax yaroon dee ka dhufdhuftay isagoon ogeyn mooyaane fahal calaya fii daalika shay arrinkaa haddaba isagoo dee nagu cidhiidhiyey aan wax kaga yar dardarsanayo wax ma jiraan wuxuu rasuulku yihi khudii maa yakfiiki wawaladakii bilmacruuf ka qaada adiga yeelmahaaga wax kugu filan marka inay halkaa waajib ku tahay ayaynu ka fahmaynaa xadiidkaa marka waa inuu faqiir yahay yar yahayna haddii haba yaraadee xoola haysto ku waajibi mayso faqri iyo waxaan nidhi laxaad la-aan hadduu haba laxaad la-aaday xoola leeyahayna kuma waajibayso alfaqr waljunuun waali iyo faqr haddii uu markaa waalan yahay laakiin uu xoolo leeyahay taana ku waajibi mayso marka iyaga kuwii qaangaadhka ahaa dee shaqo iskuma leh oo nafaqadiisii kumay waajibin hadduu dee nafaqayniga u bannaantay laakiin mid waajib ah oo maxkamadda ah haddii maanta looga yeedho loo xidhi karo hadduu diido maaha keliya mar un bay yidhaahdaan culimmadu waa ku waajibo hadduu cilmi sharci ah hadduu baranayo ilmahaasi haba weynaadee waxaa waajib ku noqonaysa waalidkiisa inuu nafaqeeyo xataa sakaatul uu ka bixiyo wa nafaqatu raqiiqi haddaba addoonka nafaqadiisa iyo walbahayim xooluhuna waajibatun waajib bay ku tahay walaa yukallafuna min alcamali shaqadana lagu kelifi maayo maa laa yutiiquun waxaanay karaynin waxau sheekhu leeyahay taasi waxay tii waalidka iyo tii waxaad milkisanayd iyo tii xaaska nafaqadu waa saddexdaa mid ku waajibtay xagga qaraabanimada mid ku waajibtay xaggaa dee milkinimada iyo lahaanshaha iyo mid ku waajibtay markaa wuxuu sheekhu leeyahay addoommihii iyo xoolihii adlay nafaqadoodu waajibatun waajib bay kugu tahay maxaa yeele rasuulku sala la alay sl wuxu isagoo addoommada ka hadlayey ikhwaanukum waa walaalihiinoo ilaahay idinka dhigay shaqaale oo gacmihiina hoosgeliyey markaa ka walaalkii taxta yaddi yahay ha quudiyo wuxuu quudanayo wuxuu xidhanayana ha xidho wax ka xoog badanna ha ku kelifina haddaa ku keliftaana la qabta buu rasuulku xoolahana rasuulku sala la alay sl wuxu uhi cudibat imra'atun fi hiratin sajanad xabasadhaa gabadh waxaa lagu cadaabay bisad ay xidhay ilaa intay ka dhimanaysay naarta ayay ku gashay manay quudinoo halkaa xadhigga ay ku xidheen wax kumay siinin manay sii daynin meelaheeda ha ka soo cunto ha waraab tagtee manay sii daynin markaa saas ayay naarta ku gashay walaa yukallafuuna min alcamli maa laa yutiiquun waxaanay karayninna lagu kellifi maayo oo addoonkii ama dee qofkii kuu shaqaynayaba waxaanu karaynin loo diri maayo xoolihii waxaanay qaadi karaynin la saari maayo imanka weliba waxyaalaha dhibta badan xinaa dameerada ayaa ka mid ahoo masalan kuwa gaadhi ximaarad waxaanay qaadi karaynin bay inta badan ay saaraan ilaahay waa weydiinaya ummadoo dhan xil baa ka saaran wa nafaqatu zawjati haddaba xaaska nafaqadeeda almumakinati min nafsiha ee nafdeedii ninka u dhiibtay waajibatun waajib weeyaan wa hiya muqadaratun nafaqadeedu waa muqadaro fain kaana zawju muusiran hadduu ninku hodan yahay famuddaani laba sacab oo min haalibi quutihaa quudkeeda waxyaalaha ugu qaalibsana wa min aludmi xagga iidaanka iyo walkiswatina maa shay ayay yeelanaysaa jarad bihi lcaadatu caadadu ay ku dureertay wain kaana mucsiran hadduu yahay mid cayda fa muddun sacab raashin ayaa la siinaya wamaa ya'tadimu bihi lmucsiruuna kuwa caydhi waxay ku iidaantaan wayegsuunahu ay reerahoodana huuyaan wain kaana mutawasidan hadduu yahay mid wa min aludmi iyo walkiswatina alwasatu dhexda ayuu mukasiin waxau sheekhu leeyahay islaanta xaaska nafaqadeedu almumakinati min nafsiha ee nafdeedii ninka u dhiibtay waajibatun waajib weeye waajib weeye maxay leeyahay wuxuu cala almawludi low risquna wakiswatuna bilmacruuf kaa loo dhalay waxaa lagu leeyahay risqooda iyo radbeelkooda si wanaagsan waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi itaqu llaha fi nisaa dumarka ilaahay kaga baqda maxaa yeelay waxaa ku qaadateen ammaanada ilaahay farjiyaalkoodii baa kelimadda ilaahay ku xalaashateen marka idinku waxaa ku leedihiin inaanay faraashyadiinna cid annacaysaan ku soo fadhiisinin idinkuna waxa ayaga ku ayaguna waxay idinka idinku leeyihin wixii ay cuni lahaayeen iyo wixii aradbeelkooda ah haddaba tamkiin baynu nidhi waa inay ruuxaa dumari naag ninkaa isu dhiibtay waa inay tahay haddii masalan ay amar diidda samayso tahay hadday gurigiisa idanla ka baxdo haddii ay ninkii dee ay soo ogolaan weyday istimtaaci naagshisay noqonaysaayoo nafaqo ma yeelayso mumakina ma noqonayso haddii ay markaa yar tahay ayaa ka mid a haddii ay markaa meel isaga safarta ayaa ka mid a oo masalan ay meelaha iyadu isaga baxdo markaas ayay nafaqadeedu waajibo ay ku noqonaysaa xataa dee inay kaa daysa mooyaane masalan maalinta aada mehersato walow sanadba yaanad reerkoodii kala soo wareegine mar haddii caqdigaasi kugu dhaco ayana diyaaray kuu tahay nafaqadeedu waa ku saarantay inay kaa daysa mooyaane inta badanna cid iskuma qabsata laakiin waa marka laysxumeeye lays laysfurayo ayaa laysqabsadaa markaasuu yidhahda anugu dee maanaaba kaxaysaba dee hayaanad kaxaysanine ayada miyuu wax maanici xaggeeda ka yimi ku tiri ikaadii maya saw adiga un kumay sugayn kumay joogin oo kumanay mehersanin nafaqadeedii waa lagu leeyahay haddaba shan iyo lix waxay noqotaba shan sano iyo lix sano waxay noqotaba wahiya muqadara nafaqadeedu waa muqadaro nafaqada iminka waalidka iyo carruurtaiba wixii loo helo laakiin islaantaasi ayada dee igriima iyagoa wax heshiis baydi ka dhexeeya oy kugula joogtaa haddii ay markaa wax yara ka dhinmaan dee way iska dhaqaaqaysaa iyadu markaa iyadu waa muqadaro haddii ay ka dhimantona waa dayn lagugu leeyahay un waa dayn lagugu leeyahay markaa wuxuu sheekhu yihi raggii buu ayuu kala qaaday laba saddex buu kala qaaday mid hodana iyo mid caydha iyo mid iska dhexdhexaada fain kaana zawju muusiran hadduu ninku yahay nin hodana famuddaan waxaa lagu leeyahay xagga raashinka habeen iyo maalin kasta laba mud macnaa niskiilo waa dhegle ayaa lagu leeyahy labada mud waxa weeye waa labadaas sacaboo waa afartii markaa isla dee markaa kiilo ay ku dhodhawaanaysaa waa kaa labadii waa laba dhegle oo ilaa kiilo bay isla noqonaysaa min haalibi quutiha oo quudka beledka meesha ay degan tahay waxa lagu cuno ka ugu qaalibsana waa mino ludmi wixii lagu idaamanayey ee dee saliid lahaa ee hilib iyo khudrad lahaa walkiswati iyo aradbeelkii maa jarad bihi caada wixii caadada beledkaasi ay ku dureertay ayuunbaa la siinayaa intii dumarada kale la siiyo ee hadday tahay hilib iyo hadday tahay wixii lagu idaamanayey hadday tahay radbeel baa ayay u sugnaaday wain kaana mucsiran hadduu ninku yahay cayl famuddun sacab unbaa laga doonaya raashin wamaa ya'tadimu bilmucsiruuna wayegsuunahu iyo waxay ku iidaantaan kuwa caydhaahi ee ay dumarkoodana hugyaan hadday hudheerkaasun wax uga eegegaanna kaasunbaa laga doonaya haddii ay markaa xaydhaha iyo subagyada geela iska jabaan ay iskaga iidaantaanna kaasaa laga doonaya haddii kolba wixii adigu ay caadadu ku dareerto wain kaana mutawasidan hadduu yahay mid dhexdhexaada famuddun wanis wuxuu siinayaa sacab labadaa sacab oo la ysku qabtay iyo sacab wa min alduwalkiswatina alwasad dhexdhexaadunmu markaa ayana u siin waxau sheeku uhi wain kaanad hadday tahay minman yukhdamu miluhaa mid iyadoo kale loo shaqeeyo haddii ay tahay fa calayhi ikhdaamuha waxaa lagu leeyay inuu shaqeeyo dee isagaa maryaa u dhaqi maahee waa inuu ciddii u shaqayn lahayd uu u keenaa ciddii u shaqayn lahayd mar haddii gurigeeda aabbaheedba loogu shaqayn jiray waa inuu u keenaa لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا إلهي بعيد قرآن كويري كي ألا وبلاريين وحا ألا وبلاريين حكا نفقي كي رزق لقو عريريين وحا إلهي سيي حكو نفقي إلهينا نفكو كلف ما يوحو سيي مويانه إلهينا علي استبدي فضيد أيو يلي دونا وإن عصر هدو كعيدوبه binafaqatihaa islaantii nafaqadeedii hadduu ka caydhoobo falahaa fasku nikaaxi waxay leedahay nikaaxiisi inay iska fasakdo wakadaa in acsara bisadaaqi hadduu meherkii ka caydhoobana waa la mid qabla dukuuli intaanay aqalgelin waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkii nafaqadii islaanta kari waayo wixii ay cunaysay aradbeelkeedii wixii lagu idaamanayey meeshii la gelayey waxyaalahaas haddii masalan qofkii uu nafaqadii kari waayo weliba waxay sii dhadaan xagga quudka iyo kiswada marka la waayo weeye haddii masalan ayaga la helo laakiin iidaankii iyo waxyaalahaas la waayo ayaga dee waaba la iska cuni karaa isagoo iska qaraxa bay yidhahdeen waa lagu noolaan karaa laakiin marka wax dabka la saaraba la waayo falahaa fasku nikaax waxay leedahay nikaaxii inay iska fasakdo maxaa yeele xadiidii waa alihi taariqudni uu wariyey ayaa rasuulku wuxuu hi nin wuxuu reerkiisii ku nafaqeeye waayey yufaraqu baynahum waa la kala kaxaynaya buuri mar haddaan wax la cunaba la haynin iyo wax la isugu yimaada waa la kala dhaqaaqo waxaana fasakhaya qaadiga haddii uu dee inuu caydh yahay ay sugnaato saddex cisho ayaa loo kaadinoo la odhan bal saddex cisho hadda soo warwareeg haddii uu wax soo helo dee way iska sii wada joogta hadii waxba soo weyna subayxata araabic aroorta afraad baa laga sii daynaya wakada in acsara bisadaaqi qabla dukuul haddii uu ka caydhoobo meherkiina waa la mid aqalgalka hor hadday tahay meherkaygii isii oo yidhahdo midhba ma hayo soo qaban waayo taana hadday qaadiga utagtay tira meherkaygiibu isiin waayey ha layga fasaqo taana la alxaq faslun fi lxadaanati fasalkan wuxuu nooga hadlaya sheekhu xadaanada waxaa la yidhahdo oo ah in la tarbiyaynta qofka aan arrimihiisa la keliyoobi ee macnaha lagu tarbiixi hagaajinayo wixii dhibayay in laga ilaaliyo waidaa faaraqa arajulu ninku marka kala tagaan zawjatahu xaaskiisii walahu minhaa walad ayadoo ilmano u leh fa hiya ayada ayaa axaqu bixadaanatihi mudan xadaanadiisa ilmaha hayntiisa ilaa sabci siniin ilmuhu intuu toddoba sannadood ka gaadhayo uma yukhayaru bayna abaweyhi labadiisa aabba ayaa la doorgelin fa ayumaa kooda ikhtaara uu doortaa sullima ilayhi loo dhiibayaa waxau sheekhu leeyahay hadduu ninku faaruqo islaantiisa ay kala tagaan walahu minha walad isagoo ilmana ay u dhasho ilman ama ha labaad ama ha dee ilmo keliya iyo wax kasii badanna waa la mid fa hiya hooyadu iyo hooyadeediyo ayaa axaqu bixadaanatihi ayaga ayaa ku xaqlahoo mudan inay xadaaneeyaan oo ilmaha ay gacanta ku hayaan maxaa yeelay abubakar ayaa wuxuu yidhi gabadh la furay oo dabeedna ay ninkii isku qabsadeen ayada ayaa u naxariis badan oo ilmaha mudan buu yidhi inta aanay guursanin inta aanay guursanin haddiise ay guursato cidda ay guursatayna aanay ahayn cid ka yar u qaraaba haddaanay ahayn xadaanadii xaqeed waa ka dhacaya masalan hadday adeerkii guursato ama in adeerkii hadday guursato dee ilmahani ma dhibayo ninkii laakiin hadday cid ajnabiya guursato dee ilmihii xadaanadiisii waa ka wareegeysa ilaa sabci sano ilaa toddoba sannadood inta ay gaadhayso ayada ayaa u xaq leh intay toddoba sannadood gaadhayso maxaa waa muddadeedii tamyiizda uma yukhayaru bayna abaweyhi dabeedna waxaa la doorgelinayaa labadiisa aabbo markay labaduba xadaanayn karaan labadoodaa markay xadaanayn karaana labadiba ay toosan yihiinoo shuruudda aynu sheegi doonna ay leeyihiin ayaa la doorgelinaya ilmihin baa la dhex joojino waxaa la odhan kala dooro fa ayumaa ikhtaara sullima ileyhi koodii uu doortay ayuunbaa loo dhiibi maxaa yidhi rasuulku aabbihii iyo hooyadii ayuu isdhex joojiyey ayuu dhex joojiyey inan yar wuxuuhi yaa ghulaam haadaa abuuku haadihi ummuk kaasi waa aabbaha kaasina waa taasina waa hooyada fakhud biyaddi ayimaa shi'ta kaa doonto gacanta qabso faakhada biyaddi ummi gacantii hooyadii buu qabsaday fanalaqad bihi dabeedna waa la tigi war iska gaar buu ihi nafaqee dabeed yacni waxaa la doonaya markaa inay hooyadiina hayso dee aabihiina nafaqeeyo ayaa la doonayaa mararka qaarkood baa waxaa dhacday inay yidhaahdaan aniga ama ha lay ama iyadu ha qaadato waxba siin maya halkay doontaa kala dhacdo taasina sharci maaha sharciga ayaa siinaya ruuxa dumari hadday mid dhowrsoon dee hagaagsan tahay inay ilmihii hayso isna nafaqadiisi ayaa laga doonaya wa sharaa'idulxadaanati haddaba xadaanada shardiyaalkeedu sabcun waa toddoba alcaqlu caqli baa la shardiyaa ee qof waalani dee isagiibaaba u baahan cid haysa oo ilaalisee hadday islaantii waalantahay ilmihii loo dhiibi maayo walxuriyatu xornimo walxuriyatu iyo xornimo ayaa ayana la shardiyaa walislaamu islaamnimaa la shardiyaaye kii gaalkaa loo dhiibi maayo labadooda walcifatu walamaano dhowrsooni ayaa la shardiyay iyo ammaano kii faasiq ahaa iyo kii tuugga ahaa middaba loo dhiibi maayo kaacifada iyo ammaanaduna waa isku mid oo isla cadaalun baa loola jeeda wal iqaamatu nagaadi ayaa la shardiyaaye dee haddii markaas uu midkood safrayo dee kasii joogayo ayuunbaa haynaya waalkhuluwu min zawjin waana inay nin ka maran tahay wa sharaa'idulxadaanati xadaanada shardiyaalkeedu sabcun waa toddoba alcaqlu caqli ayaa la shardiyaa markaa tii waa layd ayada ayaa u baahan cid kafaalo qaada ee ilma u noqon mayso xaadina walxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa ee tii ayana addoon tahay xaadina noqon mayso hayla iyadiiba dee sayidkeedii iyo ciddii lahayd u adeegaysa oo ku mashquulsan walislaamu islaamnimo ayaa la shardiyaa marka gaalkii muslimkii xadaano kuma laha oo hadday islaamtii gaala tahay ilmihiina muslim yahay ilmaha xaadina u noqon mayso walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay baa yidhi waalcifatu waalamaana waxaa kaloo la shardiyaa inay dhowrsoon tahay ammaanana leedahay markaa cifada iyo ammaanadu waa mutalaasimaanoo waa laba shay oo islaasima un cifadu waxa weeye inuu qofku wixii aan xalaasha u ahayn uu ka gaabsado ammaanaduna waa inaanu qofku khiyaano samaynin labadaa isku duuduubkooduna cadaalad unbay isla noqonayaanoo waa inay cadaalad qofkaasi qof ku sifaysan waynu yahay haddii masele islaantii ay tahay mid faasiqad ah oo aan dhowrsoonayn ilmihii ilaalintiisa iyo hayntiisa lagu aamini maayo xaadimo u noqon mayso maxaa yeelay mar hadday faasiqatoo mid liidata ay tahay dee ilmihii dariiqadeeda iyo xumaanteedaas ayuunba ku barbaarayaa wal iqaamatu nagaadi ayaa la shardiyaa inay hooyadu tahay mid negi haddii laakiin ay safarto safarkaasi wuxuu doonaba ha ahaadee dee xadaanadii way ka dhacaysaa oo hadduu naga yahay aabbaha ayay xadaanadii ku wareegeysaa ilaa intaa ay ka soo noqonayso waalkhuluwu min zawjin waana inay ka madhan tahay zawjna waa inay ka madhan tahay iyo xaas macnaha waa inaanay xaasna lahayn xadiiduu warinayo abu daawud iyo xaakim ay warinayaan rasuulka gabadh ayaa u timi waxay tihi yaa rasuul allah inankaygan calooshaydu weel bay u ahayd bay tidhi naaskayguna meeshii uu ka cabbayey ayay u ahay dhabtayduna meeshii koobtay ayay ahay aabbihii ayaa i furay dabeedna wuxuu doonay ilmihii aan caynkaa i ahaa inuu iga kaxayso ayuu doonay rasuulku sala alla alay slm wuxuu uhi anti axaqu bihi maa lam tankixii adiga ayaa ilmaha xadaanadiisa mudan inta aanad guursanin inta aanad guursanin haddiise ay guursato xadaanadii way ka dhacaysayoo aabbihii ama ciddii kale ayay u wareegaysaa maxaa yeelay dee ninkan guursaday ayay xaqiisii iyo shaqayntiisii ku mashquulaysaa ilmihii ayaa dabeedna halkaa dhibaata ay ka soo gaadhaysaa waxay culimmadu ka soo reebaan masalan haddii ay guursato cid ilmahan xadaanadiisa wax ku leh sida adeerkii oo kale in adeerkii oo kale hadday guursato xadaanadeedi ma dhacayso waayo kanay guursatay baa qaraabadiisii ahoo aanay wax dhibaatihii ka soo gaaraynin kitaabuljinaayaati halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu waxyeelooyinkii jinaayaadka jinaayaadkaasna weliba qaybta jiraaxa la yidhaahdo ayuu inooga sii hadlayaa oo qisaastii iyo diyadii ah wixii bimacnaa qofkan lagu qisaasayey iyo magtii ayuu halkan inooga hadlayaa waa qaybka afraad ee jinaayaadka la yidhahdo ilaahay baa ayad qur-aan ku yuri walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli albaab lacallakum tattaquun waxa idinku sugan qisaasta nolol ayaa idinku sugan dadka caqliga lahu waxaa u dhowdiin in ilaahay ka cabsataane rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee wahalaaga ka dheeraada waa maxay wene rasuul alla wuxu ilaahay oo loo shariig yeelo waa kow sixirka dadka oo la sirxo oo la kala jeediyo sida imika inagu badan layidhi waa la taabanaya unoo dabeedna wuxuu ayaba qofku waa tirinaya wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq iyo in la dila nafta ilaahay u xaaraam yeelay xaq in lagu dila mooyaane wax kale wa akli riba shayga ribada la yidhaahdo iyo ziyaadada cunideeda wa akli maal ilyatiim iyo agoonka maalkiisa cunidiisa watawalli yowma azaxf iyo maalinta la ishaleelay ee ay gaaliya islaamis hayaanoo qofkuu dhabarka jeediyo wa kadfu lmuxsanaati alkhaafilaati almu'minaat iyo dumarka dhowrsoon ee aan waxba ogeynee muuminaadka ilaahay rumeeyey oo xumaan iyo zina lagu sheego waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi adduunka oo suula ayaa ilaahay kaga fudud xaggiisa qof muslimahoo la dilo qof muslima dilkiisu ilaahay xaggiisa wuxuu kaga culus yahay adduunyada oo dhan oo la waayo markaa qofka aadamiga dilkiisu waa camdi loo dilo iyadoon wax aqoon lagu leeyahay inay jirin dembiyaalka kuwa ugu waaweynaya ka mid tahay gaalnimada dabadeed waxyaalaha inuu markaa adduunyada ciqaab ku muto aakhirana uu ciqaab ku muto xaqa ilaahay ayay keenaysaa markaa xaqa aadamigu dee haddii ama la cafiyo ama la qisaaso ama diya laga qaato waa dhacaya xaqa ilaahayna toba saxiixa ah ayuu ku dhacayaa oo weliba dee qofkii isagu uu iskeeno waxau sheekhu yidhi alqatlu dilku calaa halaaثati adrubin waa saddex qaybood camdun maxdun wa khaطأun maxdun wa camdu khaa wa camdun khaطأun waa saddex qaybood buu ihi dilku waa camdun waa ukas maxdun badhax tiran wa khaطأun iyo gef maxdun oo isan badhax tiran wa camdun khaطأun waa camdi khaطأna ah dhinacna waa ka camdi dhinacna waa ka khaطأ dhinac waa ka uga badhe dhinacna waa ka kas daba saddexdii ayuu inoo kala sifaynayaa sheekhu wuxuu uhi faalcamdu almaxdu camdiga iyo badheerhka iyo wulakaca badhaxa tirani an yacmida waa inuu u qastiyo ilaa darbihi qofka inuu garaaco bimaa shayna waa inuu la qasta yaqtulu dila haaliban sida badan wayaqsida waana inuu ula jeedo qatlahu bidaalika sidaa inuu ku dilo oo fa yamuutu dabeetana oo qofkii sidaa uu ku dhinto fayajibu alqawadu calayhi waxaa ku waajibaya markaa qisaas qofkii fain cafaa canhu hadduu qisaastaa cafiyo wajaba diyatun muqalladatun diyo la adkeeyey baa ku waajibaysa xaalatun oo markaa la doonayo calaa maalilqaatili ka dilay maalkiisana laga doonayo waxau sheekhu leeyahay camdiga ama gefka baraxa tirani waxa weeye masalan qofkii baa wuxuu u qasdinayaa qofkan inuu garaaco ama ku dhufto bima yaqtulu haaliban shay sida badan wax dila sida badan shay wax dila ayuu ula qastinayaa markuu shaygaa ula qastiye dee uu ku dhufto ayaa wayaqsiya qatlo bidaalik waxaanu doonayaa inuu weliba sidaa kusii dilo marka wuxuu leeyahay horta waa inuu saddex arrimoodbu markaa camdigii u xidhay kow waa inuu horta qofkan waxyeeladiisa u qastiyaa waxaanu ula qastinayaana waa inay tahay wax sida badan wax dilaa welibana waa inuu ujeeddadiisuna tahay inuu dilo haddaba taa saddexaadee wayaqsida qatlahu bidaalikada waxaydan waa waj daciifa iyadu saxiixu waxa weeye haddii uu qofku qofkan ula qasdiyo waxaan uu ula qasdiyeyna uu yahay shay sida badan wax dilaa qofka ama dil ha ula jeedo ama yuu ula jeedin mar hadduu qofkan u qasdiyey falkan iyo shaksiganba hadduu u qasdiyey waxaan uu ula qasdiye ula kacayna wax wax dilo uu yahay sidaana uu ku dhintay camdi buu noqonaya walow dilka nafta ka jarba la jeedin gacanba ka jebi hadduu leey ama lugba ka yar jebiyo dabeetana ay sambabka kaga dhacdo ama ku dhinto camdi buu noqonayaa mar haddii uu yahay qofkiina u qastiyey iyo ficilkii ulana qastiyey wax wax dila wuxuu sheekhu leeyahay qofkii waa ku dhimanayo fayajibu alqawadu calayhi qofkii waxaa ku waajibiyey qoorgoyn qisaas baa ku waajibaysa wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafs nafdii nafdii waa loo dilaya haddaba fain cafaa canhu hadduu cafiyo qofkii mutay qoorgoyntan iyo qisaastan ayaa cafiyey wajabat diyatun muqalladatun xaallatun fii maali lqaatili waxay waajibaysaa diyo muqalladaah oo la adkeeyey diyo muqalladaah oo la adkeeyey oo xaallo ah oo weliba maalka qaatilkana laga doonayo markaa cafigaasi dhowr arrimood buu noqdaa masalan haddii uu majaan ahaan u cafiyo uu bilaash ahaan isaga cafiyo wax diyaahi ma jirto e markay diyadu waajibaysa waa markuu idhaha magtii qisaastii waan kaa cafiyey mag baanan kaa doonayaa haddii ay qaar ka mida ah ay cafiyaanna wuu wada dhacayaa oo kuwii kale ma obsan karaan marka waxaa waajibaysa buu sheekhu uhi diyatun muqalladatun biyo la adkeeyey marka xagga laga adkaynaya waxa weeye waa xagga da'da geela xagga da'da geela laga adkaynaya waxaa laga doonayaa soddon qaalmood oo saddex jiro ah iyo soddon qaalmood oo afartan jiro ah afar afar jiro ah iyo afartan rimaya xaggaasaa muqallada ay ka tol laga adkaynayaa waana xaal la tuno haddaa la doonaya inuu tiriyo intaa boqolka geela hadda inuu tiriyo ayaa laga doonaya waana fii maalilqaatili tolku bixin maaye ninka wax dilay baa laga doonayaa mar haddii camdi tahay muqalladatu min alaaati awjuhin baa laydhaha <clears throat> saddex meelood ayaa laga adkeeyey kawnuhaa muqallada oo geelu kawnuhaa musallati geela saddex sifaa laga dhigayaa oo waa saddex sheegnay soddon afar jira ah iyo soddon saddex jira ah iyo afartan rimayah waa kawnahaa mualaa geela saddexdaas baa laga dhigaya wa kawnahaa xaalla haddaa la doonayaa wa kawnahaa cala aljaanii ninkan waxyeelada geystay baa laga doonayaa ee tolbixin maayo marka waxaa la doonayaa eeg qofkan markuu adiyad qofka islaamkaa ku dilay waxaa sharcigu waajibaya in qudha laga jaro haddii la cafiyey oo mag laga doonay magtii lafdeeda waxaa la doonaya culays ku ahaato oo ta tagafga masalan geela shan sifaa loo qaybiya hadduu qofka gef dilku uga dhaco isla markaa saddex sanona waa la ururiyaa oo waa loo qabtaa qofka tolkii baana la saaraa laakiin mar hadday camdi tahay waxaa la doonayaa in geelisa loo adkeeyo isla markaa la ydhaha hadda dhig isla markaa aan cid kalena wax la weydiinay la ydhaha adigu dhig markaa isagu ha dawarsado isagu ninku dawaro ula yimaadaa ee uu yidhahdo war waxaase igu dhacay inaad wax iga bixi hal iga bixi ama laba ama boqol kun isii ninku yidhaahdaa dee waa miskiinkaa qaamaysmay oo kiisa ka siiye kii wax kala siiyaba waa u bannaan tahay laakiin inta halkaa dabada la marsado in la yidhaahdo waa kan geeliisii kaasee dembi oo ninka wax ka bixiyaaba uu ku dambaabaya dee dadkuna xaq bay u leeyihiin xaq bay u leeyihin hadday cafiyaan oo yidhahaan mag baanu ka doonaynaa xaq bay u leeyihiin isagaana laga doonaya markaa inuu tolku idhaahdo maya ama waa kaasi dila ama maghana weydiinina xaqumale isagaa laga doonaya tolka lagama doonayn marka hore walkhata'ulmaxdo haddaba gefka badaxa tiranina an yarmiya waa inuu tuuro oo magana ilaa shayin shay buu wax ku tuuraya fa yusiiba rajula nin buu ku dhacaya dee fayaqtilo saasuu ku dilaya falaa qawada calayhi markaa laguma laha kaa qisaas bal tajibu diyatun mukhafafatun diyo la fudaydiyey ayaa lagu leeyaoo cala alcaaqilati tolka ah mu'ajiratun calaa alaai siniin oo saddex sano lagu qaadaya iyada gefka maxdiga ee badaxa tirana waxa weeye an yarmi ilaa shayin shay buu qofku tooganaya masalan oo kale xabad buu ridaya geed buu tooganaya ama ogaadh buu tooganaya fa yusiiba rajulan nin meesha marayuun bay qabsanaysaa xabaddu fa dabeedna sidaasuu qofkii u dilaya u ku dhimanaya falaa qawada calayhi laguma le markaa qofkaa qisaas bale tajibu diya diy ayaa lagu leeyahay waman qatala muminan khaaan fataxriiru raqabati mumina wadiyatu musallamatun ilaa ahli ilaa an yasadaquu ilaahay baa yidhi qofka dila naf muumina oo gef u dila qoor xoraynteed baa laga doonayay iyo diyo loo dhiibaya ehelkiisii inay ehelkaa magtalaha saamaxaan mooyaane sadaqadaystaan mooyaane geeli marka waa mukhafafo oo ayada waxaa laga dhigayaa geelaa shan sifaa laga dhigayaa halkuu kii hore saddex sifo un ka ahaa waxay noqonayaa labaatan afar jira iyo labaatan saddex jiraah iyo labaatan laba jiraah oo qaali ah iyo labaatan laba jiraahoo qaal ah saasay kala noqonayaan xagga hadda musheekhu inoogu sheegi doonaa mu'ajalatun fii alaati siniin weliba saddex sannadood ayaana la qaadaya iyada lagu mudaynayaa ee hadda dhig maaha illa waa qofka maqaadiirta ku timiya wa camdu lkhata camdulkhata'u oo shibhulcamdina la yidhaahdo magacyo badan buu leeyahy shibhulcamdi camdulkhata' khata camdi saasay isu weydaariyaan dhinacna waa ka gef dhinacna waa ka camdi an yaqsida waa inuu ula qastiyo darbahu garaaciisa bimaa shay buu la qastiyay laa yaqtulu qaaliban say wax badanaan dilin fayamuutu dabeedna wuu dhimanaya falaa qawada calayhi wax qisaasa laguma lahaa bale tajibu diyatun muqalladatun diyo la adkeeye oo cala alcaaqilati tolka muajalatun fii alaati siniin oo saddex sano lagu waktiyeeyey ayuun baa lagu leeyahy waxau sheekhu leeyahay camdulkhadaw waxa weeye kaa dhinacna camdiga kaa dhinacna gefka ka ahi wuxuu la qastinayaa inuu garaaco laakiin wuxuu la qastinay waxaan see badan wax dilin masalan dhengad yar oo duurahoo kale ama suun yar ayuunbu saasun gadhowga siinayaayo fa yamuutu dabeedna uu dhimanayaa markaa dhinac waa ka camdi oo dee waxaan uula qastiyey iyo kudhufashadan camdi buu ka noqonayaa dhinacna waa ka gaf dee waxaan yarayn waxba dilin xaggiisana waa ka gaf markaa camdulkhada waxagaasu kasoo baxay marka hadduu sidaa yahay falaa qawada caleyh qofkaa qisaas laguma bele tajibu diyatu muqallada diya la adkeeyey xaggee laga adkaynayaa xaggii sifada geelaa laga adkaynaya oo saddexdii sifuu noqonayaa cala alcaaqilati waana tolka muajalatun waxaana lagu waktiyey fii alaati siniin saddex sannadood ayaana la qaadayaa markaa diyada camdigu waxaa la muqaladatu min alaaati awjuh kownuhaa muallata geel waa saddex sifo wa kownuhaa xaalla haddaama la raba wa kownuhaa cala aljaaniin ta iyada khadauna waxa weeye kownuhaa mukhafafa min alaaati awjuh saddex weji ayaa laga fudaydiyey kownuhaa mukhamasa wa kownuhaa muwaajara fi alaai siniin wa kownuhaa cala alcaaqila saddexaas ayana laga fudaydiyey tan kalena waa mukhafafatu min wajhayn wa muqaladatu min wajhin wej waa laga adkeeyey waa kawnaha musalasa mukhafafatu min wajhayn laba wejna waa laga fudaydiyey waa kawnahu cala caaqila waa kawnaha muajala wa sharaa'idu wujuubi alqisaasi qisaastu haddaba shardiyaalka ay ku waajibtaa arbacatun waa afar an yakuuna alqaatilu kan wax dilay waa inuu yahay baaliqan mid qaangaada caaqilan oo caqli leh wa la yakuuna waalidan waa inaan waalidu ahayn lilmaqtuuli kee oo la dilay wa an laa yakuuna almaqtuulu ka la dilay waa inuunahay mid ka nuqsaansan min alqaatili ka wax dilay bikufrin aw riqin gaalnimo ama addoonnimo waynaanu kaga hooseynin wuxuu sheeku leeyahay labada qof ee laysu qisaasayaa waxa u shardiya afar shardi kow an yakuuna alqaatilu baaliqan kala qisaasaya horta waa inuu qaangaadh yahay sabigii hadduu dil geysa la qisaasi maayo caaqilan waa inuu caqli leeyahay kii majnuunkaa la qisaasi maayo xaysabiga iyo majnuunka qalamka waa laga kor yeelay rufica alqalamu can halaatin waa laga kor yeelay sabigii intuu ka qaangaadhiyo kii hurday inta uu ka baraarugayo kii waala intuu ka miirsanayo markaa qisaastii hadday ka dhacday maal leeyihiin dee maalkoodii baa magtii lagu leeyay iyo waxay geysteen haddii aanan lahayna dee talkoodun baa laga doonayaa waan la yakuuna waalida lilmaqtuul ka wax dilayna waa inaanu kanu dilay waalid ahayn haddii waalidkii lagu sababay ilmihiisii loo qisaasi maayo waxaa yidhi rasuulku sal l sl laa yuqtalu lwaalidu bilwaladi waalidka loo dili maayo waladka daraaddii maxaa yeelay waxay leeyihiin waalidku wuxuu sabab u ahaa ilmaha adduunka imaatinkiisii marka ilmihii sabab noqon maayo waalidkii uu adduunkii kaga tago laakiin magtii dee waa laga doonayaa magtii waa laga doonayaa dee dadkii kalaa dhaxlaya hooyadii baa dhexlayso oo dee walaalihii baa dhexlaya oo dadkaa kale dhexalkiisa yeelanaya magtiisa waa laga rabaa wa yakuuna almaqtuulu anqasa min alqaatili bikufrin aw riqin kan la dilay waa inaanu ka nuqsaansanayn ka dilay gaalnimo nimanka islaamka hadduu gaal dilo loo dili maayo laa yuqtalu muslimin bikaafirin aw riqin addoonnimona waa inaanu kaga nusqaansanaynoo kii isagana addoonka ahaa haddii nin xori uu dilo loo dili maayo yani wixii dhiigooda alhadur yeelay oo dhan ayaa iyaguna la mida wa tuqtalu ljamaacatu kooxdii waa loo dilayaa bilwaaxidi mid qura hadday dilaan waxau sheekhu leeyahay hadday jamaaco iyo kooxi qof wada dilaan waa loo dilayaa imaamu maalig ayaa wuxuu wariyey cumar ayaa wuxuu dilay toddoba ama shan nin ay u dileen siyoo xeelada ah. waxaanu idhi ree sanco oo dhammi hadday isugu tegi lahaayeen waan u dili lahaa buu yidhi cali ibn cabdinimna saddex ayuu midu dilay muqiirana toddoba ayuu midu wada dilay marka sidaas ayay asxaabtu ku ijmaaceen midda labaad waxaa la yidhi qisaastu dee waxaa loo sharciyey in dhiigga lagu ilaaliyo haddii aanay marka lagu shuraakooba aanay qisaastu waajibin dee qof kasta oo doono qof inuu dilaaba mid kale ayuu odhan lahaa hebelow kaale ila soo dil waxayse shardiyaan oo yidhaahdaan waa in mid waliba wuxuu geystay oo dee qaatil noqon lahaa ayuu dili lahaa hadduu ku keliyo waana inay dee wada xidhiidhaan oo ay waxyeeladooda ay xidhiidhaan wa kullu shaksayni laba qof oo kasta oo jara alqisaasu baynahumaa qisaasi dhex martay fi nafsi yajrii baynahumaa fi latraafi xubnahana waa dhex maraya waxau sheekhu leeyahay laba shaksi oo kasta wakullu shaksin jara alqisaasu fi nafs laba shaksi oo kasta oo in laysu qisaasa naftooda ay bannaan tahay bimacnaa dadkan in soo sheegna naftooda in laysu qisaasi karo yejri baynahumaa fi laraaf xubnahoodana waa laysu qisaasayaa ciddii aan naftooda laysu qisaasin xubnahoodiina laysu qisaasi maayo weeye oo masalan dee sabigii iyo kii waallaa iyo miyaa naftoodii la qisaasaya hadday qof kale wax u geystaan xubnahoodiina la qisaasi maayo waalidkii hadduu ilmihiisii xubin ka jaro loo jari maayo weeye labada qof ee nafdooda ay qisaasu dhex martuun bay xubnahoodana dhex martaa waxa uu sheekhu yidhi waa sharaa'id wujuubi lqisaasi haddaba qisaasta waajibitaankeeda shardiyaalkeedii waxa weye fil atraafi xubnaha ay ka waajibayso bacda sharaa'id almadkuura shardiyaalkii la soo sheegay dabadeed itnaani waa laba alishtiraa fi lismi alkhaas magaca gaarkaa waa inay wadaagaan alyumna bilyumna walyusra bilyusra midig midig baa loo goyn bidixna bidix wa la yakuuna biaxadi arafayni shalal waa inaanu labada xubnood midkoodna shalal ku sugnayn qalad waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa marka xubnaha laysu qisaasayo wa sharaydu wujuubi lqisaas fi latraaf bacda sharaa'idi ilmadkuura shardiyaalkii lasoo sheegay afarta ha dabadeed isnaani laba shardi baa loo shardiyaa alishtiraa fi lismi alkhaas labadaa xubnood ee laysu qisaasaya waa inay magaca gaarka a ah wadaagaan oo midig iyo midig ay tahay bidix iyo bidix saasoo kale farihii waa inay markaa isku iyaguna mid yihiin laakiin haddii qofka qofku midigta jaro bidixdiisa la jari maayo ama hadduu bidixda jari midigta laga jari maayo waalaa yakuuna biaxadii arafayni shalal waa inaan labada xubnood midkoodna shalal ku sugnayn alal ku sugnayn shalal waxaa la yidhahdaa budlaanu manfacati alcudwi xubinka manfacadiisoo burtaa la yidhahdaa haddii masalan ninkan ay gacantiisu fayoobeyd gacanta maalan gacanna wuxuu qalaalana ayuu masalan gooye oon waxba qabanaynin dee tii markaa loo goyn maayo laakiin haddii markaas loo goyn maayo wey wa kullu cudwin xubin kasta oo wkida laga gooyey min mifsalin meel kala baxa fa fiihi qisaas qisaas ayaa lagu leeyahy walaa qisaasa fi ljuruuxi dhaawacyada qisaas male ilaa fi lmudixati nabarka mudixada la yidhahda mooyaane wuxuu sheeku leeyahay xubin kasta oo laga qaaday oo laga jaray min mifsani meel kala baxa meelaha laalaabma faraha masla xubnahooda meelaha gacanta kala baxyada kala goysyada xubin kasta oo laga qaaday fafii fiihi qisaas qisaas ayaa lagu leeyahay oo qofkii markuu meelaha ka jiro qisaas baa lagu samaynaya maxaa yeelay dee waa laga aamin meelaha in ziyaada ku dhacdo oo masalan haddii halkaasoo kale laga jebiyo dee halkii lama qisaasiya baa la leeyahay oo waxaan laga aaminahayn in halkii uun la goyn doono ama qofkii waa jebinayaa waa dheeraad buu ku darsanaya ama wuu dilaacinaya inuu intii ku ekaada ayaan laga aaminahayn laakiin markay meelaha kala goysyada iyo kala baxa tahay halkii unbaa la jaraya iyada waa laga aamin fa fi lqisaas ayaa lagu leeyahay waxaa kaluu sheekhu walaa qisaasa fi ljuruux qisaas male dhaawacyadii juruux waa dhaawacyadii waxaa kaloo raacaayana lafaha jabkoodii lafaha jabintooduna qisaas ma leh lafaha jabkoodi masala haddii qofka halkaa laga jaro kala barhka ayn u dhaxaysa halkaa gacantu inta ay ka laabatay iyo suxulka bartankaa haddii laga jaro qofkii wuxuu leeyahay intaa hore ee gacanta inuu qisaasto inta kalena magteeda qaato waxa uu leeyahay sheekhu jababkaa ku dhaca xubnaha iyo dhaawacyada kale nabarada gaadha qisaas iyagu male ilaa fi filmuudix nabarka muudixada la yidhaahda mooyaane muudixaduna waxa weeye waa marka cadkaa madaxa iyo wejigu uu dilaaco ee lafta la gaadho laftu caddaato ayaa la yidhaha muudixa meel kale idaaxu ma leh waa halkaa wejiga iyo labadaa iyo wejiga iyo madaxa un weeye idaaxu markaa nabarrada wejiga iyo madaxa ku dhacaa ayagu waxa weeye waa toban culimada qaarkoodna koob iyo toban bay yidhahdaan markaa ayagu waa dee waxaa ka bilaabaysaa xangaruufashadii oo xaariso la yidhaahdo daamiya ayaa markaasoo taka yar dhiijisay mutalaaxim oo markaa yar dhex gashay simxaaqa oo markaa tiisii yar dhex gashay ayana baadica oo iyana tii markaa waxoogay goyse iyo muudixa waxaa markaa kusoo xigaysa muudixada haashima oo lafdi oo jabtay ah ama dilaacday haashima la yidhahdaa waxaa ku xigta munaqila oo lafdi ay guurto ama ay diiqanto ama ay dunto ama lasoo guroon laakiin la dhammayn waxaa la yidhaha munaqila waxaa ku xigta ma'muuma oo lafta la wada dhameeyo oo xubka maskaxda la gaadhana ma'muuma la yidhaahdaa daamiqaa ku xigto iyadu waa tajeexdaa xubka maskaxda marka wuxuu leeyahay nabaradaa iyo madaxa ku dhaco tobankaasa qisaas ma leh mudaxadaa mooyaane faslun fi diyati halkan magtii ayuu sheekhu inooga hadlayaa diyaduna waa maalkaa waajibay ee jinaayada ku waajiba waxyeelada qofkaa loo geysay nafdiisa ama xubintiisa waxau sheekhu uhi wadiyatu calaa darbayn diyadu waa laba qaybood muqalladatu wa mukhafafa waa mid la adkeeyey iyo mid la fudaydiyey falmuqalladatu ta la adkeeyey mi'atun min alibil waa boqol geela boqol geela fi nafsi mi'atun min alibil nafdii waxaa lagu leeyahay boqol ee waa ruuxii dumar ahaa ijmaac ayaa loo hayaa dadka qaar baa iminka deliishadoo yidhi raggiyo dumarkuba waa isku mid waana qalad weeyaan ijmaac baa loo hayaa ta muqalladaday waxa weeye waa boqol geela alaaثuuna xiqa waa soddon xiqo xiqada waxaa la yidhahdaa dee waa taa saddex jirkii ee sanadkii afraadna gelaysa xiqaa la yidhahdaayo dee waa sanadkii awr waa ama la fuuli lahaa wa alaaثuuna jadaca soddonna waxa weeyaan qaalmo shan jiraa oo afar sanona dhammaysta sanadkii shanaadna gudagalay ilkii hore ay ka dhaceen wa arbacuuna khalifa iyo afartan rimay oo fii butuunihi caloosheeda awlaadu carurteeda ay gu jirto waxaa rasuulka sal l sl saa yidhi man qatala muminan mutacammidan qofka dila qof mumina isagu camdinaya dufica ilaa awliyaa ilmaqtuul ayaa loo dhiibi dadkii nin kala dilay awliyadiisi baa loo dhiibaya fa in shaau qataluu hadday doonaan qudhay ka jari wain shaa akhaduu diya hadday doonaanne mag bay ka qaadan magtaasina waa alaauuna xiqa wa alaauuna jadac wa arbacuuna khalifa markaa diyada ayaana lagu adkaynaya abu daawud iyo tirmidi baa wariyey wlmukhafafatu diyada la fudaydiyana miatun min alibil waa boqol geela cishruuna xiqa labaatan afar jiraah wa cishruuna jadaca labaatan shan jiraah wa cishruuna bintu labuun iyo labaa labaatan qaalmood oo iminka saddex jirsaday laba sanana dhamaystay iminkana saddex jirsaday labuun macnaa hooyadeed da'dan dhashay weeye wa cishruuna ibnu labuun iyo labaatan qaalin iyaguna sanadkan saddex jirsaday wa cishruuna binta makhaad iyo labaatan qaalmood oo iyaguna sanadkan laba jirsaday hooyadood ay rintay waa eelaweynta kuwa laydhaha fain cudimat ilibilu geela haddii la waayo intuqila ilaa qiimatihaa qiimaheeda ayaa loo guurayaa haddii geela la waayo waxaa loo guuri uun qiimaheeda balaqad maa balaqad waxay doontaba ha gaadho dadkeennu imanka ay halkan ayagu kitaab yar ku haystaan oy odhanayaan maxaynu reebel ku kala qaadanayo maxaa inoo xeer ahaayo dibetana haasun ku baabiinayaan waqiila waxaa le yuntaqalu waxaa loo guurayaa ilaa alfi diinaar kun diinaar baa loo guuraya ow itnaa cashara alfi dirham ama labiiyo toban kun oo dirham ayaa loo guurayaa wain ullidad haddii la adkeeyana ziida calayha ulu uluun baa lagu kordhin haddii la adkeeyo ilan waa tin geela la adkeynaya xagga sifooyinkaa laga adkeynayay lacagtii sifo lagu adkeeya ma laha marka wuxuu leeyahy ulus un ha lagu daro oo kunka ulukii dee saddex boqol iyo wixii markaa kusoo aagaya ha lagu daro iyo saddex iyo soddon labiyo tobankana dee waxaa lagu darayaa un afar wa tuqalladu waa la adkeeyey diyatu lkhada'i diyada gefka waa la adkeeyey fii alaaati mawaadica saddex meelood ayaa diyada gefka la adkeeyaa iyadoo markii hore gef ahayd baa haddana saddex meelood hadday dhacdo la adkeeyaa waaye idaa qatala fi lxaram hadduu xaramka ku dilo xaramka maka hadduu ku dilo diyadii waa la adkaynayaa oo fi lashhuri lxurum ama bilaha xurmada leh bilaha xurmada li waxa weeye bisha dilqacdo la yidhaahdo iminka fooda inagu soo haysa dilxijo bisha la yidhaha kusii xigtae sanadka ugu dambaysa iyo muxaram oo iyaduna bisha kasii dambaysa iyo rajab oo bisha rabadaan shabcaan kasii sii horraysa ah afartaa biloodna ashhurulxurum baa la ydhaha bilaha dhexdooda hadduu dilna waa la adkeynaya aw qatala daa raximin maxramin ama wuxuu dilay qof qaraabo ah oo weliba maxramkiisii ah. walaashii hooyadii hadduu dilo qaraabogoys baa lagu jiro magtiida waa la adkaynayaa walow gefba ha ahaateen wadiyatulmar'ati haweenayda magteedu calanisi min diyati arajul ninka diyadiisa ayuunbay barhkeedu tahay wadiyatulmar'ati haweenayda magteedu waxa weeye cala nisfi badh min diyati rajul ninka diyadiisa ayuunbay barhkeed ay tahay cumar iyo cusmaan iyo cali iyo rag badan baa laga wariyey markaa axad khilaafayna ma jirin oo ijmaac ayay saa ku noqotay markaa nafdeeda waa la isku waafaqsan yahay jaraaxadeedana waxyeeladeedana ayadana sidaasay u badan yihiin oo dee iligii masalan ninku halkuu shanta ka iyadoo waa labiyo badh meelka xubin kastana labiyo badh unbay noqonaysaa magtiina konton weeyaan culimmada qaarkood ayaa ayagu waxay qabaan xadiid ku soo arooray ayay qaateen waxay leeyihiin caqlulmarati midlu caqli rajul inay gabadhu ninka la mag tahay xagga jaraaxooyinka xataa yabluqa ulua min diyata inta saddex meeloodow diyadiisa meel laga gaadhayo marka meel diyadiisa la gaadho ayay hoos u noqonaysaa masalan farta oo kale waxay leeyihiin waa tobanoo tii la mid mid labaad baa la jaray waa labaatan mid saddexaad baa la jaray waa soddon ta afraad marka la jaray afar gaadhaa bay labaatan dabeed markay ulus gaadho ayay dabeetana niski u noqonaysaa waa halku markaa ninkii lahaa ooma markii musiibadeedi badatay ayaa magteedana yaraatay heblaawaa ku yimi adugu maxaa tay wadiyatulyahuudiyi yahuudiga diyadiisa iyo wanasraaniyi nasraaniga hulusu diyati lmuslim qofka muslimka diyadiisa huludkeed wey wuxuu sheekhu leeya yahuudi haddii la dilo iyo nasraani haddii la dilo waa hulusu diyati lmuslim qofka muslimka diyadiisa unbaa saddex loo qaybinaya waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyay meesha